معه أو حذاءه أو عنده أو دونه أو قابله أو بعده هناك ثم فارسخا بريدا وها هنا قف موقفا سعيدا waay waxaynu kusoo guda jirnay mansuubaat alasmaa waxaynu soo qaadanay laba ka mida mansuubaadka labadaasi waxay ahaayeen mafcuulu bihigii iyo iyo masterkii labaduba waxay kamid yihiin dee mansuubaadkay kamid yihiin halkan sheekhu raxima allahu wuxuu kaga waramayaa laba mansuubaadka ka mid a labadaasi waa labada loo yaqaano duruufta waa darfu makaan iyo darfu zamaan labadaasi ayuu baabkana ku kulminaya mafcuul fiihina waa loo yaqaanaa markaa darafka xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa alwicaau baa la dhahdaa alwicaau waa weel xagga luqada waa weel xagga istilaaxana sheekha ayaa raximah ullahu tacaala inoo sheegi doonaa marka xagga luqada waxaanu ku garanaynaa inuu yahay alwicaau weel almutanaahiya alaraaf bay dhahdaan weliba markaa naadimku wuxuu yidhi huwa darafku ismu waqtin goor iyo xilli magaceed weey aw makaanin aw ismu makaanin ama meel magaceed weeyi intasaba qad intasaba xaal uu nasboomay kullun mid wal oo minhumaa labadooda ka mid ihi calaa taqdiiri fii calaa taqdiiri macnaa fii fii macnaheega qadaristeeda uu ku nasboomay cinda alcarabi carab agtooda lagu soo qadaro ama cinda alcarabi carab agtooda uu ku nasboomo beydkaasi kaga waramay tacriifka ay leeyihiin labada daraf marka labada maslin buu kaga warramaya waa tacriifkoogii inta kalaga soo dhay waa amsilaya tusaalayaal weya daraf waxaa la idhaahdaa darfu makaan ama darfu zamaan darfu zamaanku kiisa ku horreysiiye kow waa ismu waqti waqti iyo xilli ayuu magac u yahay masalo labaad wa macnaahu macnaa fi macnaha uu faa'iideynaya darafkani waa maxay waa macnaa fi fi macnihii ay faa'iideyn jirtay oo kale ayuu faa'iideynaya labadaasuu ka sheegay intasabada uu sheegayna waa xukunkiisa weeyaan waa xukunkiisa weeyaan markaa sideedmii hore haddaynu ku wadno waxay noqonaysaa maxay dee waa mansuubnimadii weeyaan waa mansuubnimadii wa cindahu min jumlati marduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi nimanka manaaطiqada la dhahdo agtooda waxaa min jumlatin marduud ah oo la deedifeeyo la celiya axkaamta shay xukunka shayga in la dhexgeliyo tacriifka shayga ah, xukunka shayga in la dhexgeliyo tacriifkiisa oo xukunkii lagu tacriifiyo agtooda maxay kamid tahay waa ceeb cinda almanaaطiqa waxaan ku arki doonaa sulam munawrada marka waa maxay tacriifkiisii waa waxa saddex shardi laga sideen hore hadaynu u socono an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yakuna macnaahu macnaa fi macnaha uu faa'iideynaya darafkani waa inuu yahay fi macnihii ay faa'ideyn jirtay culma mayna basidayn waka darfu makaankana tacriifkiisu waa isna waa maxay waa ismu makaanin isagu meel buu magac u yahay shardiga labaad waa mansuub shardiga saddexaad macnaahu macnaa fi macnaha uu faa'ideynaya waa fiidu macnihii ay faa'ideyn jirtay haddaba intaa fahma oo macnaahu macnaa fi maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa fiidu waxay faa'iideysaa daraf darafka macnihiisuna waa maxay waa istiqraaru shayin fi shay waa shay shay ku dhex oo hadda markaynu nidhaahno annaasu fi lmasjidi fiidani maxayna tusinaysaa waxbay koobaysaa de sooma almaau fi lkuus markaynu nidhaahno biyuu weysadii ku jiraan fiidani waa maxay dee waxbay koobtay sooma maagaana la koobay sooma waynu garanay haddaba waxaa la doonayaa macnaha fiidu ay leedahay oo kale inuu yeesho darfu makaanka ama darfu zamaanku marka la nasbinayo ee macnaheedu maaha fii baa lasoo qadaraya maade jrm saa loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa macnihii fi ay faa'iideyn jirtay oo ah istiqraaru fi shayin shay shay ku dhex sugnaaday ayuu darafkana faa'iideynayaa oo waxaa laga helayaa istiqraaru shayin fi shayin ah. ra'aytuka ah. ra'aytuka ywma alkhamiisi amaama ah. lbeyti waxaan ku arkay maalintii khamiista waxaana kugu arkay guriga hortiisa halkan maxay noo yaalla raytuga see kaalayo yawma mayn olin yawmadda waynu nasbinay waa daraf darafkan magicii waa darfu zamaan xil zaman buu magac u yahay yawmkana sooma saxiix eh, maxaa kasii dambeeya amaama amaamadana waa maxay dee waa makaan isaga waa darfu makaan meel magaceeda iyadu eeg ru'yadaadii aragtidaada aragtidood mina xadaan ulm aragtidu mina xadaan waanku arkay inaad mina xada munayn aragtidaadii yaa koobay yay ku dhex sugan tahay yoomka oo dirfu zamaanade halkaad ku aragtayna waa makaana ru'yadaadii halkay ku dhacday maxaa koobay dee amaamaa koobtay markaa maan laga helin oo aan laga dhandhansan fii macnihii ay faa'iidayn jirtay oo ah istiqraaru shayin fii shayin darfu makaankii darfu zamaankii labadaba markaa markay macnaha faa'iideeyaan ayaa darafnimo lagu nasbinaya macnaha laakin haddii ayna faaidin de lagu nasbin maayo a ah, yawmlkhamiisi yawm niyarun baa tiri maalinta khamiistu waa maalin niyara yawmadan macnimeed ka dhex dareemaysa dee iska god haddabana khabar uga dhig mayna bansidayn marka macnaha waa in laga helo macnaha ah istiqraaru shayin fi shayin ee loogama jeedo fiidii baa la keenaya meesha ha ku khaldamina marka huwa darafku ismu waqtin waqti iyo xilli magicii weeyi wa mubtadiy khabar aw makaanin aw ismu makaanin huwadin ba de mubtadi maa ka go huwa darafku ismu makaanin meel magaceed weeyi intasaba qad intasaba xaal u nasboomay kullun mid waloo la arko oo minhumaa ismu makaanka iyo ismu zamaanka ka mid ihi calaa taqdiiri fi calaa taqdiiri macnaa fi fii macnaheega qadaristeeda ku nasboomay cinda alcarabi carab agteedana ku nasboomay ha waayo liana alcibrata bihim cibradu wax la cibrayo ee la fiiriyaa iyaga ayay u sugnaatay duuna hayrihim hayrkood he ka sokow halkaa muxuu inoogu sheegay waa tacaariiftoodii soo maa halkana wuu qaybin doonaayo darfu zamaanka labaa loo qaybiya darfu makaankana labaa loo qaybiya aqsaamtoodu intuuma wado mansuuba mise ma aha idaa waktigii ayuu nasboomi ataa u yimaado darfulmakaani makaanka darafkiisu mubhaman xaal uu yahay mid la qariyey oo la ibhaamiyey wa mudlaqan xaal uu yahay uu yimaado mid la idlaaqay oo la sii daayey fii hayrihi darfumakaanka hayrkii la sii daayey ee falyuclamaa ha la ogaado niyow huwa nasbaha ha ogaado ama huwa kulligaa ha ogaado muxuu ku darfu makaanku marka uu mubham yahay ya ayaa la nasbinaya oo darfimo lagu nasbinaya laakiin markuu mukhtaska yahay he dee lagu nasbin maayo markuu mukhtaska yahay darfu makaanimo lagu nasbin maayo ku leeyahy darfu zamaankuna mutlaqanba isaga ama mukhtas ha noqdo ama mubham ha noqdo e isaga waa lagu nasbinayaa buu ku ha eeg xaala wni bian dalla calaa makaanin hayri mucayan kitaabka eega sharax waa inuu ku tusiyo makaan aan mucayan ahayn amaama waa hor haddaed xaggan u jeedid dee amaam hortaadanay noqonaysa haddaed xaggan u jeedid dhinacaanay noqonaysa haddaed aggan haddaed aggan me intaba noqonays markaa amaami ma mukhtas ba me mukhtas maa hayr mucayan wey laakin waa hor unde soo ma khalfina waa la mid gadaashaad kolkaad aggan ujeedid waa marka xaggan ujeedidna waa caada ka dhac marka xaggan ujeedidna caada ka soo baxsoma mayna mubhanayn iyaduna waa iska mubham markaa eeg mubhamka wuxuu ujeedaa dharfu makaankii hayru mucayan haddii uu ku tusinayo makaan hayru mucayan ah waa mubham baa la dhahdaa mubham baa la odhanaya waaya hadduu haddaba mukhtas yahay ka warrama haddii uu mukhtas yahay oo makaan bian dalla calaa makaanin mucayanin meel mucayana ah ayuu ku tusiyey markaasi darafnimo lagu nasbin maayo darafnimo he lagu nasbin maayo ilaa calaa sabili tawasuci iska ballaadhasho iyo iska waasaasasho wadadeed mooyaane tusaale masjid de waa makaan haye de waana mukhtas oo masaajidku waa intan dhawan garana daar markaad leedahay guri dee guriga waad garanaysaa intuu yahay muna muay ma mubhamba waa mucayan marka kaasoo kale isaga he lagu nasbin maayo maadaama oo mukhtas noqday darafnimo lagu nasbin maayo ha waaya oo ra'aytu masjidan soodiga yidhahdaa masaajid baan arkay soodiga nasbiyey madarafnimaad ku nasbisay culimadu waxay leeyiin calaa sabili tawasuci baad iskaga nasbisay ama waxay leeyihin nascu khaafid wixii la odhan jiray ya ayaa lagu nasbiyey bay leeyihin waa darfu makaankii markaa darfu makaanka labaa loo qaybiyaa mid mubhama iyo mid mukhtas ah. mubhamka macnihiisu makaan mucayan a ah kuma tusinayo mukhtaska macnihiisuna makaan mucayana ayuu ku tusinaya ka mubhamka ah ayaa lagu nasbiyaa darafnimo ka mukhtaska ana laguma nasbiyo ilaa calaa sabiili tawasu mana basidayn ka soco darfu zamaankiina isna waa sidoo kale isaga mutlaqan buu guuri isaga fari male falaa farqa bayna an yakuna mubhaman aw mukhtasar fari male isagu ama mubham ha noqdo ama mukhtas ha noqdo fari male isagu ka hore mubhamka waxaa la dhaha maa dalla calaa zaman ayru mucayana mubhamku sida laxdo kale ilbiriqsi dee waa iska mubham xiin wakti uun waa mubham daabitkiisana wuxuu leeyahay kullu maa laa yasluxu jawaaba limata walaa likam kaasaa la ydhahdaa bui waa waxa aan u suuban jawaab in uu noqdo mata mata haddee wax laguu weydiiyo aanad ku jawaabi karin kam haddee lagugu weydiiyana aanad ku jawaabi karin mataa jita xilli maa timato ilaa laxdatan ma odhan karti haddee su-aal mataa wax lagu weydiyo iska ilaali bu ku leeyahy hadda kamtaa lagu weydiina jawaab uma noqon karo ka labaadna waxaa la dhahaa maa dalla calaa zamanin mucayanin waa waxa ku tusiya zaman mucayana sida yowm oo kale yowm waan garanaa shaarixuna inoo keeni doon de maalin waynu naqaana daabitkiisuna wuxuu leeyahay waa waxa u suubada inuu jawaabu noqdo mataa ama kam ah. mataa jita xillimaa timiday maxaad iska odhan kartaa ywm alkhamiis ywm aljumca baad iska ohan karta ywm alinain baad iska ohan karta muna udhicin waka haddaba eeg darfu zamaanka isagu ama mubham ha noqdo ama mukhtas ha noqde labadiisa goorba ama labadiisa qayboodba maxaa lagu nasbinayaa darafnimo waa inaad saa ufahantaan ka kale ee darfu makaanka ana kiisa mubhamka unbaa darafnimo lagu nasbiyaa intaasu baydkaana ku sheegay wuxuu yidhi sheekhu idaa ataa marka uu yimaado intasaba wa nasboomay idaa waktigii ayuu nasboomayaa ataa u yimaado darfulmakaani darfulmakaanku u yimaado mubhaman xaal uu yahay mid la qariyay u yimaado halkaasaan ka xaalaynana ataa faacilkeyga wa mulaqan xaal uu yahay uu yimaado mid la idlaaqay fii hayrihi mulaqaasoo kaainan ahaaday fii ayrihi fii hayrihi darfu makaanka ayrkii ee falyuclama ha la ogaado nasbaha la nasbinayo duruufta ama falyuclama ha la ogaado farqiga udhexeeya labadooda falyuclama ha la ogaado alfarqu ladi eh, bayna darfi lmakaani wa darfi zamaan farqiga udhexeeya ha la ogaado farqiga udhexeya hadda waad garatay oo oh, darf makaanka labadiisa qaybood ka mubhamkumaa darafnimo lagu nasbiya darfizamantana darfi zamaankana labadiisa qayboodba mayna basidayn ka soco halkana wuxuu kaga warramaya caamilkiisu waa maxay maxaa nasbinaya caamilkii sooma hadda ha moodina ma intasaba kullun calaa taqdiiri c inay c nasbinaysa ha moodin hadda ishkaalkii ma kaa baxay wax gaaraa nasbi ficil baa nasbinayada wuxuu yidhi wanasbu nasbo bilficli xaasilun wuxuu ku xasilay nasbahaasi bilficli ficil ayuu ku xasilay alladii ficilkaasoo jaraa dureersaday huwa ladiigu bihi ay macahu ismiga miciisa dureersaday darafka miciisa dureersaday mayna basidayn wuxuu ku leeyahay nasbaha la nasbiyo darafka ama zamaan ha noqdo ama makaan ha noqdee nasbahaasi wuxuu ku xasilaa ficilka lala sheegay daraf aad sheegtay soo darafkan ficilkan ka horeeya ee aad sheegtay unbaa nasbinaya hadda soo maynaa fahmin waxaa jaar iyo majruurka iyo darafku labaduba inay mutacalliq leeyihin oo waxay ku xidhmaan tacaluqa ay ku tacaluqayaan ba caamil u a ah marka waxa ay ku tacaluqayaan ay ku xidhmayaan baa caamil u ah. soo islama ynaan wa nasbu nasbo bilficli kaainun wuxuu ahaaday nasbahaasi bilficli ficilkii ayuu ahaaday alladii ficilkaasoo jaraa dureersaday huwa ladiigu bihi ay macahu darafka maciisa ba bimaanaa maca weeyaan intaa waxaa ka dambeeya wuxuu kuu tirinaya dee maxay amtiladi iyo tusaalayaashu kuu tirinaya wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi sirtu waan socday miilan miil baan socday wactakaftu waan ashhuran bila ayaan ictikaafay waay sirti waynu garanana markaa miilanta hore wuxuu kuugu tusaalanaya waa darfu makaankii ashhurata dambana wuxuu kuugu tusaalaynayaa waa darfu zamaankii laba tusaale waa sida markaa eg socodkaaga maxaa koobaya dee miilka oo darfu makaana ictikaafkaaga maxaa koobay xadadkaasi dee bisha mayna basidayn waka macnaafina waynu keenay sirtu ficlu wa faacilun xadu ficli sir sir ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafcin mutaxarikin mabniyun cala sukun la maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin wa taau damiirun muttasilu mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacilun mayna basidayn miilan darfu makaan mansuubun cala darfiyati lmakaniya wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi aw fi aakhirihi wadarfu mutacaliqun bisirtu halkaasu ku tacaluqaya ficilkaa ka horeeyaan caamil u ah wاctakaftu ictakaftu ficlu wa faacilu xad lficli ictakaf ficlu maadi mabniyu calى sukun litisaalihi bdamiiri rafci mutaxariki mabniyu calى sukun la maxala lahu min alcraab lianahu ficlu maadi wa taau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacilun ashhuran waa jamcu shahri waa darfu zamaan mansuub calى darfiyati zamaniya wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة al airi wdarfu mutacaliqu bictikaftu halkaa kitaabkii ajrubi markaan maranay mutacaliqaasi inaan mutacaliq ka laqmayn yaan hadda malaynaya on saa u laqmeeyey waagii waad eegi doontiin waa mutacaliq weyan haddaa mutacaliq tirahda is mafcuulma ka laqmayso waa kii lagu xidhayabu noqonaya waaya ka soco wa nasbu nasbo xaasilun waxa uu ku xasilay bilficli ayuu ku xasilay alladii ficilkaasoo jaraa dureersaday huwa ficilku bihi ay macahu isaga la jidhkiisa dureersaday wadalika tusaale ka qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamid aad tidhi sirtu waan socday miilan miil baan waa maylan maa maylan masder buu kaa noqonaya miilan weyan iska ilaaliya darafku miil weeyaan maala yamiilu maylan falaa tamiiluu kula lmayl eeg miil iyo mayl ba egeliy insha allah waynu kala baran doona marka kanaad haynu soconnaa waa maxay waa miil shahrin baa ashhur lagu jamciy w laylatan w laylatan aw ictakaftu waxaan ictikaafay laylatan habeen baan ictikaafay laylada waxaa la idhahdaa waa min guruubi shamsi cadeedda dhicitaankeega laga bilaabo ilaa طuluuci اlfajri ilaa fajrigu inta u ka dhalanayo inta udhaxaysaa laylo la idhahda marka laylatan maxay noqonaysaa waa darfu zaman mansuubun cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu ala akhiri wa darfu mutacaliqun bificli de ficilkaan uso qadarna ku tacalluqaya aw yawman aw ictakaftu waxaan ictikaafay yawman maalin baan ictikaafay yoomku waa min tuluuci fajri fajriga dhalashadiisa laga bilaabo fajru saadiqa ilaa guruubi shamsi ilaa adeeda dhicitaankeyga laga gaadho intaa udhaxaysaa yom la idhahda saxiix walala marka halkaasina maxay noqotay ictakaftu waad uso qadartay soo maa dee inta kale craabka waa wax lagu sheegay maankaa la kaasho wa darfu mutacalliqun bilficli baad ohanaysa ficilkaan soo qadarnay buu ku tacaluqaya aw siniinan ama sanado ayaan ictikaafay ictakaftu waxaan ictikaafay siniinan sanado waa jamcu sanatin sanatin baad siniin ku jamcisay darafka waad ku tacalujinaysaa maxay ficilka aan soo qadarnay aw muddatan ama muddo ayaan ictikaafay aw ictakaftu waxaan ictikaafay muddatan muddo ayaan ictikaafay wahiya alqidcatu min azamaan waa gabal ka mida waktiga zamanka ictakaftu muddatan waa darfu mutacaliqon bilficli aw jumcatan usbuuc baan ictikaafay wahiy usbuuc waxaa looga jeedaa jumcaan maanta usbuuca lo waa toddobaadkii wey aw xiinan ama waktigun baan ictikaafay waa mubham waktigu doona ahaada wakti baan ictikaafay ictikaftu waxaan ictikaafay xiinan wakti aw ama qum istaag sabaaxan waktiga subaxda istaag qum waa ficlu amrin mabniyu ala sukun la maxala lahu min alcraab wa faaciluhu damiir mustatir wujuban taqdiiruhu anta sabaaxan ظرف ya ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمان وعلامة نسب فتحة ظاهرة على آخره aye والظرف متعaلق بqm saasaad oranaysa iska ilaaliya aw kolkaa sabaaxantu wuxuu noqonaya waa ka xagga hoose kugu sheegaya wuxuu yidhi waa min nisfi leyli ila zawaal habeenka niskiisa laga bilaabo ilaa zawaalka inta cadadu ay zuulayso intaa udhaxaysa ayaa la odhanaya bu yidhi maxay sabaaxa waa gelin hore noqonaysa marka aw masaan ama galabti aw qum istaag masaan waktiga galabta istaag bifatxi lmiim masaan weeyaan waa min azawaal ilaa nisfi lail waa da intiin baad ka soo celinaysa aw saxaran ama waktiga suxuurta istaag aw qum istaag saxaran waktiga suxuurta wa akhiru lail qubayla alfajri habeenka aakhirkiisa iyo xilligii intiisa dambe fajriga ka horyarow wahuwa bilaa tanwiin waana bilaa tanwiin aw saxara istaag baa la ohanaya waa idaa aradta bihi saxara laylatin bicayniha maalin aad garanaysid suxuurteeda marka ad ula jeed waa hiraabte waaad bilaa tanwiin baad ka dhigaysaa wa bitanwiini idaa lam turid bihi dalik haddii wakti mucayan maalin mucayana ah, suxuurteeda aanad ula jeedinna waad iska tanwiininaysa waka aw saxaran hiraabta istaag aw udwatan aw qum istaag udwatan hiirada istaag ah, watiga hiirada waa hiirta hore waa min salaati subxi min waqti salaati subxi ilaa uluuci shamsi intaa udhaaysa ayaa laodhanaya bu leya maay udwatan aw bukratan istaag ha waa gelinka hore waa min uluuci lfajri cinda ahli sharci ama min uluuci shamsi cinda ahli lua adu waa iska gelinka hore aw bukratan gelinka hore xaggeed ukacaysaa ila safari xagga safarka isku taag intaa goorba ila safari xagga sadcaalka iyo socodka isku taag aw laylat اlithnayni aw qum istaag laylat اثnaini habeenka iniinta istaag laylata dee ficilka aynu soo qadarnayna ku nasbinana waana darfu zaman laylata mudaaf inaynina mudaaf ilayh ya ah, majruur calaamatu jarihi alya almaftux maa qablaha almaksur maa bacdaha liannahu mulxaqu bilmuhanى maa naaba fiihi xarfu can xaraga saxiix wala la aw laylata mudaafi tnain mudaaf ilay majrubu calaamatu jiri kasratun daahiratun cala aakhiri aw yowma alaxadi maalinta axadda istaag aw qum istaag yowma alaxadi maalinta axadda yowma mudaaf axadi waa mudaaf ilay aw ama sum soom hadan berri son berri son waa yahay aw sarmadan hadan waxaa la dhahaa ismun lilyawmi aladi bacda ywmika wuxuu magac u yahay maalinta ka dambaysa maalinta ad ku sugan tahay halkaa markaynu maraynay kitaabkii hore asalkaa waxaynu muqaaranaynay he ya hadan iyo amsi labaasaynu muqaaranay soo ma amsi maxaynu ka dhignay ya mabni baynu ka dhignay mise ma od haye tanna maxaynu ka dhignay maxaynu farqi uga dhignay midna mustaqbal waa khasuusnaadade waa yahay aw sumsom adan berisom kolkaa qadan waa darfu zamaan mansuubun calaa darfiyati zamani wa calaamatu nasbi farxatun daahiratu cala akhiri wa darfu mutacalliqun bisum mayna basidayn aw sarmadan waa weligaa yaa laha waa azamaanu mustaqbal aladi laa nihaayata lah aw ilabaada waa isku macno weligaa yaa laha sarmadkaasuu la muraadi kaya weligaa iyo allahaba soomano bu kuleeyahy weligaa iyo allahba soomanaan kartaa sharci ahaan ya waa tusaalun sheek waa tusaalun washanu laa yuctaradu lmithaalu id qad kafa alfardu wlixtimaalu maraqii sacuudiga sulfiqiya inuu tegi doonaa insha allah washanu laa yuctaradu lmithaalu shaniga iyo xaalku waxau yahay mithaal lama bushiyo tusaale lama bushiyaba isaga iska ilaali id qad kafa alfardu wlixtimaalu waaba kaba soo qaad weyaan waxyaalahaas ixtimaala marka lama bushiyo oo ha odhan weli ayaalaha maa la soomaya waa tusaale bu sheekhu kuleeyahay haddaba dhigan ya ow sarmadan ow sumsom sarmadan weliga ayaalaha awil abada w sumi aw sumil abada ama weliga ayaalaha som intaa tusaalayaasha muxuu inoogu tusaaleeyey intii hore uu ka badiye waa tusaalayaal uu leeyahay darfu zamaankugu cunuma mayna basidayn ka soco wasmulmakaani makaanka magiciisu naxwu sir soco weeyi amaamahu amaamahu shaksiga hortiisa soco zayd hortiisa soco ow khalfahu gadaashiisa soco wasmulmakaani ismu makaanku naxwu qawlika waa odhaahdaadi iyo wixii lamid a tidhi sir soco amaamahu zayd hortiisa soco bifatxi hamza amaam imaam iyo amaam imaam iyo amaamo way kala yihin iska ilaali amaamahu weeyaan amaamahu hortiisa soco amaamtani waxay la muraadif tahay oo ay la macno tahay qudaama soo qudaami xagga hore maaha amaamina waa xagga hore sir ficlu amrin mabniyun cala sukuna maxala lahu min alraab haye wa faacilhu damiru mustatirun faacilkii dawa anta amaama darfu makaan منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نجه فتحة ظاهرة على أصل أمام مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه أيه وظرف متعلق بسر سر تاسع لغو حريادة سر سعو أمامه زيد هرتيسا سعو ها سر والله ما حرفه فعل محاوية ya aqalkiisu ah saddex ara sooma haye maxaa dhacay sarfigan ku baran doonaa insha allah saara wuu socday alif iyo maxaa la hefay sir qaama wuu kacay qumtun maanta gooraan ba samay saama sum ya sarfigan ku baran doonaa insha allah sir soco amaamahu hortiisa soco aw ama sir soco khalfahu gadaashiisa soco bifatxi lkhaaf bifatxi lkhaa baan ujeeda waa didu amaama amaamay ka soo horjeedaa ama mise agga hore khalfina maxay noqonaysaa xagga dambe dar waxaad ku tacliijinaysaa ficilka aw ama sir soco waraa'ahu ha hortiisa soco khalfa waraa'ahu baan ujeeda gadaashiisa aw sir soco waraa'ahu gadaashiisa soco markaa waraai maxay la muraadif tahay khalfa mararka qaarkoodna waxay la macno noqon kartaa amaama wa kaana waraa'ahum maliku yakudu kula safinati asba waxa ka horeeyey markaa warayna waa daraf ama ha noqoto xagga hore ama ha noqoto xagga dambe iyadna waa daraf waana darfu makaan ow ama sir soco qudaamahu ay qudaama zaydin zayd hortiisa soco bidami lkaafi wa tashdiid daal almuhmala daalka bilaa dhibicda waa didu khalfa khalfu kasoo horjeeda soo khalfi agga dambe mayn qudaamina waa agga hore aw sir soco yamiinahu zayd midigtiisa soco waa didu shimaal shimaasoo bidix maa yamiinna waa midigta dee icraabtana kuwa horun bay lamid aw sir soco shimaalahu soco waa didu bay ka soo horjeeda aw sir soco tilqaa'ahu muqaabilkiisa soco kasoo horjeedkiisa aw sir soco fawqahu xaggiisa sare waa almakaan alcaali aw sir soco taxtahu hoostiisa fawqa aw sir soco isaa'ahu muqaabilkiisa tilqaa'ila macna tahay aw sir maahu machu waa daruuratu nadmiga macahu zaydla jirkiisa waa ism limakaan اlijtimaac meesha lagu kulmo magacuu yahay buu ku leeyahy aw sir soco xidaahu meel u dhow soco aw sir soco cindahu agtiisa soco ismu limaa qaruba min almakaan aw sir soco duunahu isaga sokodi soco ama hoostiisa soco wuxuu yidhi waa lilmakaani asl makaanka hoose hoostiisay noqonaysaa sokodina noqon karta aw sir soco duunahu sokodi aw sir soco qablahu isaga horti waa limakan mutaqadim meesha ka horaysa aw sir soco bacdahu isaga dabadi waa limakan mutaahir makaanka ka dambeeya isaga aw sir soco hunaaka halkaa soco ha ismun ismu ishaarati limakan lbaciid halkaa soco weeyaan aw sir soco ha ani kitaabkaygana wuxuu qorayaa aw uma buu qoraya kan cibaasdaa ma jirta uma maaha uma waxaynu kusoo baranay xuruuf cadafka kamid ahan jirta waa am weyan kani um oraya mark iska ilaaliy am weyan ummi waa min xuruufi cafi macnaheeduna waa an jirtay tufiidu atartiiba wtaraakiya soosama jiri halkaas in iyada kusoo marna aw sir soco ama meejaa soco halkaa soco ah, waa darfu makaan baciida weyi aw sir soco farsakan farsak soco arsa waa ku manin jira aifoof bay dhahdaa waa iska farsak un lakin farsak waa maxay waa itna khadwa waa laba oo talaabo aristoay odhan jire aw sir soco beriidan beriid soco beriidkan qabowsi waxbay odhan jire waa beriid beriidkuna waa maxay waa afar farsak marka imise noqonaya farsaki waa laba oo talaabo afarta farsak imise noqonaya sideed iyo sideed iyo afartan oo talaabo meelaasay noqonaysa soma saasay noqonaysaa wahaahunaa halkan wahaahunaa halkan waa qariib sooma ya waay ismi makaan qariiba kutusinaysaa wahaahunaa halkan qif istaag mawqifan makaanu istaagid istaag mawqifkaasoo saciida wanaagsan istaagid wanaagsan istaag haahunaana waa maxay waa darfu makaan qari waa halkan aye mawqifanna waa maxay isna waa darf wahahunaa halkan halka oad ku xidhi karta xitaa ow sir haahuna halkan soco saasaad iska odhan karta qif istaag mawqifan istaagid istaag mawqifkaasoo saciida la mahadiyo wanaagsan ama waxaad odhan kartaa wahaahunaa halkan qif istaag mawqifan istaagid istaag mawqifkaasoo saciida wanaagsan mawqifan makaanu istaagid istaag mawqifkaasoo saciida wanaagsan oo la mahadiyo muxuu inoogu dhamaystira tusaalayaasha darfu makaanka haddaba eeg tusaalaha u dambeeya wahaahunaa qif mawqifan saciida wuxuu ku ishaarayaa culimoy sarfigan u tegi doonaa insha alla halka kagama boganane waa la qaybiyaayo darfu makaanka waxaa looga qaybiya darfu makaan miimiye iyo hayru miimi saxiix walala darfu makaan miimiye iyo iyo hayru miimi baa looga qaybiya darfu makaanka miimigii waa maxay lafdigi darafku tusinaya daraf haku tusiya xarafka ugu horeeyaa miima mn sarfigu fududaynba sarfigu waa basiide xarafka ugu horeeya unbaa miima maxaa la odhanaya darfu makan mimiya waxaa hore dhan aynu soo tirinayna waa maxay waa darfu makan hayru mimiya de ma mim baynu ku bilowna wa markaa siduu uga yimaadiyo qaabku uga yimaadiyo afcaasha siduu uga imanayo de fannigaasa lagaga warrama isaga ayaa insha allahu taala kaas ugu tegi doonaa laakin hadda ogow inuu kugu baraarujinayo in laba loo qaybiyo darfu makaan miimiya iyo darfu makaan hayru miimiya markaa mawqifku waa darfu makaankii miimiga ahaa inta ka horeysana waa darfu makaankii hayru miimiga ahaa weeyi halkaana waxay noogu gabagabooday laba mansuubaadii kamid a waa labadii darf waa darfu zamaan iyo darfu makaan waxaana la idhahdaa mafcuul fiihina waa la isla yidhahdaa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk